دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadka iyo idaacadda islaamiga ala jirateen oo aad dhegaysan kartaan maalin walbo isniin ah barnaamijka maanta waxaan diiradda ku saari doonaa falanqaynta filimkii dhowaantan ka soo baxay wilaayadda yemen balse aynu ku horayna howlgallada guud ee toddobaadkii tagay ciidamada dowladda islaamiga ahy ka geysteen wilaayaadka kala duwan waxaana la diyaar ah walaalkeenna dhiblaawe wararka isbuuca ayna soo dhaafay iyo dowladda islaamiga weerarada ay fuliyeen mujaahidiinta dowladda islaamiga isbuuceyna soo dhaafay ayaa ku dhowaaday sagaashan weerar sidoo kale khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa kor u dhaafay laba boqol sidoo kale waxaa sare u kacay burburka gaadiid ee laga waxyeeleeyey cadowga kaa uu gaaray ku dhowaad afartan gaadiid ah weeraradan waxaa isbuucii labaad kaalinta koowaad ka gashay wilaayada ciraaq taa uu fulisay lixdan iyo afar weerar waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac taa oo gaaraysa boqol iyo sagaal xubnood wilaayada shaam ayaa iyadana gashay kaalinta labaad waxaana ay fuliyeen toban weerar oo ay soddon iyo sagaal xubnood waxyeelo dhimashay dhaawac isugu jirta kasoo gaartay wilaayada galbeedka afrika ayaa iyadana fulisay toddoba weerar oo ay dhimashadii dhaawac ku noqdeen soddon xubnood wilaayada saynaa ayaa iyadana fulisay saddex weerar waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday toddoba iyo toban xubnood wilaayada khurasaan ayaa iyadana fulisay laba weerar waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday laba xubnood wilaayada bartamaha afrika ayaa iyadana fulisay hal weerar waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday shan xubnood ugu dambayntiina wilaayada bariga aasiya ayaa iyadana fulisay hal weerar waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday laba xubnood dhegaystayaal haatanna aynu isdul taagno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee isbuuceena soo dhaafay wargees oo shaaca ka qaaday khasaaraha sii ballaaranaya dhabarka loo saaray isbahaysiga uu hogaamiyo faransiiska iyo alqaacida oo ku soo biirtay la dagaalanka mujaahidiinta wilaayada galbeedka afrika isbahaysiga uu hogaamiyo faransiiska ee ka howlgala galbeedka afrika ayaa weli la kulmaya khasaarooyin aan kala go' lahayn dagaallo xoogan ayay la kulmayaan ciidamadan huwanta ah waxaana tobaneeye dhimasho iyo dhaawac ah ay soo gaartay ciidamadan sidoo kale waxa uu burbur xooggan soo gaaray gaadiidka ay wataan ciidamada faransiiska iyo kuwa afrikaanta ah mujaahidiinta ayaa kaga hortegaya si adag oo geesinimo leh gulufkan colaadeed halka ciidamada faransiiska oo adeegsanaya awood xaddhaaf ah aynan weli wax horumar oo la taaban kara ah ka samaynin dagaalka qariska tuurka ay kaga jiraan galbeedka afrika muddada uu soconayo howlgalkan ay ku dhawaaqeen saliibiyiinta iyo murtadiinta ayaa sii gelaya bishii afaraad labaad iyada oo ay sii siyaadayso khasaaraha xooggan ee kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta dhanka kale maleeshiyaadka alqaacida ayaa iyagana bilaabay gulif colaadeed oo ay kaga faa'iidaysanayaan culayska dagaal ay wajahayaan mujaahidiinta dagaal xooggan oo dhex maray mujaahidiinta iyo murtadiinta alqaacida ayaa waxaa khasaaro lixaadle lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka alqaacida ee bilaabay xadgudubka cad ee aan geedka loogu soo damban maleeshiyaadkan alqaacida ayaa dhammaan inta badan la galay heshiisyo kooxaha iyo xukuumadaha murtadiinta ee ku sugan galbeedka afrika laakiin waxay qaadan waayeen howlgallada ballaaran ay mujaahidiintu ka hurinayaan wilaayada galbeedka afrika alqaacida oo adeegsanaysa boqolaal ka mid ah murtadiinteeda ayaa weeraro xoogan kusoo qaaday fariisimooyin ay leeyihiin mujaahidiinta kuwa uu ku yaala xuduudda u dhexaysa wadamada burkina faso iyo maali dagaallo xoogan oo ay mujaahidiinta la galeen murtadiinta alqaacida ayaa dhalisay khasaare baaxad leh in dhabarka loo saaro maleeshiyaadka alqaacida ku dhowaad afartan saaxiibnood ayaa ka halaagsamay alqaacida in ka badan intaana way kaga dhaawacmeen dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta sidoo kale waxa ay nolosha kusoo qabteen mujaahidiinta tiro ka mid ah maleeshiyaadka alqaacida dhanka kale mujaahidiinta ayaa burburiyey gaadiid ay lahaayeen murtadiinta alqaacida halka ay ku dhowaad toban gaari oo ay saaran yihiin qoryo culus iyo afartan mooto ay kasoo qaniimaysteen murtadiinta alqaacida dharbaaxooyinkan isxigxiga ayaa cashar lama ilaawaan ah u noqon doona murtadiinta alqaacida ee ku sugan galbeedka afrika allah ayaan weydiisanaynaa in shartooda uu mujaahidiinta ka kaafiyo iyo ugu dambayntiina mujaahidiinta wilaayada khorasaan oo khaarijiya xubno muhiim ah oo ka tirsanaa xukuumadda kaabul mujaahidiinta dowladda islaamiga ee wilaayada khorasaan ayaa bireeyey madaxii hore ee amniga qowmiga waddanka afghanistan kadib markii ay gacanta kusoo dhigeen isagoo kusii wajahaan goobtiisa shaqo ee magaalada kaabul ninkan oo lagu magacaabi jiray qulaam zakhi ayaa ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsanaa xukuumadda afghanistan mujaahidiinta ayaa baahiyey sawirka ninkan oo qudha laga jaray dhanka kale mujaahidiinta ayaa sidoo kale bireeyey murtad lagu magacaabi jiray cabdilhaadi alnaqshabandi kaa oo ka kamid ahaa madaxweynta shirkiga iyo ducaadda dawaaqiida waxaana uu ka mid ahaa guddiga ka shaqeeya tobabarka imaamayada masaajidada ee hoos taga murtadiinta hukuumadda kaabul allah ayaana ku mahadsan وعكير الهوى هكذا لم نشأ عيشة للهنا في ظلال الملا كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام aad buu u mahadsan yahay walaalkeena dhiblaawe waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadka ee idaacadda islaamiga alijirateen iminkana waxaynu u gudagelaynaa falanqayntii isdaarkii qiimaha badnaa ee ka soo baxay wilaayada yemen taariikhdu markay ahayd lixda bishan barakeysan ee ramadaan قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإن aynu ku bilownay isdaarka ayaa ku soo beegmay sanad guurada ilixaad ee marka lagu dhawaaqay khilaafada islaamka waxaana muuqanaya sida uu allah u barakeeyey dowladda islaamiga halka kooxihii kala tag iyo tafaraaruq ay noqdeen qaar badanoo ka mid ah wax laga sheekeeyo kooxaha duloobay ee dhinac walba ka burburay gaar ahaan dhanka manhajka iyo caqiidada waxaa ka mid ah kooxda alqaacida oo isdaarka loogu hadlay isbedeladii ku dhacay tobankii sane ee lasoo dhaafay kadib kacdoonadii loogu magacdaray guga carbeed isdaarka oo la daawan karo muddo labaiyo konton daqiiqii afar iyo labaatan ilbiriqsi ayaa ku bilowday qaylada malaayiin dad ah kuwaas oo dalbanaya sharciga allah qolaalka isdaarka daadihinaya ayaa tilmaamay sida dadku ay ugu degmeen sheegashooyinka beenta ah ee kooxo badan ay muujinayeen iyo sida koox weliba ay ugu dadaalaysay sida ay u heli lahayd tirada ugu badan ee dadka shacaaraadkaas waxaa ka mid ahaa dhaqangelinta shareecada soo celinta khilaafada jihaad fii sabiilillah iyo uhiilinta dadka la daciifsado iyo sidoo kale xuraynta dhulalka muslimiinta ah laakiin nasiib daro muddo kadib waxay ku baraarugayaan in kuwii ku baaqayay dhaqangelinta shareecada islaamka ay dhab ahaan yihiin kuwa dadka ugu yeeraya xukunka daaquudka halka kuwii ku baaqi jiray soo celinta khilaafada jihaadka iyo uhiilinta dadka mustadcafiinta ay noqdeen xaqiiq ahaan kuwa ay dulootay kooxaysiga kadib kumanaan dhallinyaro ah oo ay xaabo ka dhigteen ugu dambayna midhaha halgankooda u dhiibay wadaniyiinta calmaaniyiinta ah haddaba mujaahidiinta dowladda islaamiga ayaa si ay u saxaan mafaahiimtaas khaldantay waxay tawxiidka ka dhigeen aasaaska wax walba lagu taajinayo halgan walba oo tawxiidka uusan asal iyo aasaas u ahaynna wuxuu noqonayaa mid adduunye ama ku taagan waddada daaquudka mujaahidiinta ayaa xaqiijinta arrinkaas kala kulmay dhib aad u badan iyadoo lagu tuumay wax walba oo xun sida khawaarijnimo iyo inay diinta ku xadgudbeen ugu dambeenna waa la gaalaysiiyey si marmarsiiyo loogu helo garab istaagga saliibiyiinta caalamka intaa kadib isdaarka ayaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha saxwaadka oo si bareer a ah ugu been abuuranaya mujaahidiinta arrinta la yaabka leh ayaa ah in sahraan caluush oo ah hogaamiyihii halaagsamay ee kooxda jeesul islaam uu mujaahidiinta dowladda islaamiga ku eedeeyey inay soo burburiyeen jihaadka afghanistan shiishaan iyo bosniya arrinkaas oo uu ku caqli yaraystay maleeshiyaadkiisa doqomada ah waayo jihaadka shiishaan iyo bosniya wuxuu ahaa sagaashameeyadii halka dowladda islaamigana la aasaasay labada kun iyo lixdii جربت هدم الجهاد فهدمته في أفغانستان وجربت هدم الجهاد فهدمته في الشيشان وجربت هدم الجهاد فهدمته في البوسنه والهرسك سيده وكالاجدار كوحا هذا لو حكمت اي كدهه انت هي كجيدني ولا لو كميدا عيدمده خلافته كواس او اسو جيرو كو نول شهيدي تاس او عدين وا سيده مجاهدين تو اي هادلودو او بدليان فعل ديغودن او قريان مبادئ امنسيهين isdaarka sidoo kale wuxuu bannaanka keenayaa qayb ka mid a ah inxiraafaadka kooxda murtadiinta alqaacida ay ku dhaceen waxaana ka mid ah tijaabadii maali kadib markuu uu allah makaniyey dhulal badan laakiin nasiib dar uu hoggaanka is hortaagay in sharciga allah lagu dhaqo iyagoo ku canaantay mujaahidiintii raacsanaa burburinta asnaamta kadib fariin dheer oo la magac baxday wathiiqatu aswaad taas oo ay u soo direen hoggaankii kooxda ansaaruddiin ee dalkaasi maali sidoo kale isdaarku waxaa lagu soo bandhigay isla alqaacidada maqrib alislaam oo si cad u sheegaysa inaysan beegsan doonin ciidanka xukuumadda daaquud socodka ee tuunis iska baddaay inay la dagaalamaane balse ay gacmaha u fidin doonaan dowladda ridada dalkaasi arrinkaas oo ay ku sheegeen inay uga hoggaansamayaan towjiihaadka hoggaankooda sare la yaab ma lahan waayo inta badan muuqaalada uu baahiyey ururka kadib kacdoonnada carabta ayay ku caddeeyeen inuusan dagaal kala dhexaynin xukuumadihii la yagleelay kadib gugi carbeed waa kan abuu muscab cabdulwaduud oo ah hogaamiye alqaacidada maqrabulislaam oo arrinkaa ka warramaya fariinta labaad waxaan jeclaystay inaan adkeeyo in ururka alqaacida uusan marna khatar ku noqon doonin dalka maali iyo dowladaha kale ee dariska ah ee afrikaanta ah sida ay nooga been abuuranayso faransa sidoo kale hogaamiyihii halaagsameeye aadam al oo ururka u qaabilsanaa dhanka cilaamka ayaa muuqaal uu soo duubay ku yidhi ururka alqaacida iyo kooxaha xulafada la ah wax dan ah kama lahan la dagaalanka dowladda liibiya iyo sidoo kale dhinacyada kale ee liibiya ku sugan kadib rajiimka khadaafi dhanka kale hogaamiyaha guud ee ururka safiihil umma ayman atawaahiri ayaa intii lagu guda jiray kacdoonada dhambaale gacaltooye u soo diray murtadkii halaagsamay ee ka tani jiray dalka masar maxamed mursi mar lagu eedeeyey inuu ka soo horjeedo xukuumadda mursi ayuu ayman iska fogeeyey arrinkaas laakinii qabla tataruqi laha awadu an uwadixa amran qad nusiba lii waxaan jeclahay inaan halkan kaga hadlo arrin laygu eedeeyey taasoo ah inaan ku baaqay kacdoonka dhanna doctor maxamed mursi arrinkaasi waa been abuur anigu kuma aanan baaqin kacdoon ka dhan ah maxamed mursi laakiin waxaan ku baaqay in la sii wado kacdoonkii barakaysnaa ee lagu soo dortay maxamed mursi ilaa laga xaqiijinayo isbeddel dhab ah دعوت لاستمرار الثورة المباركة التي جاءت بمحمد مرسي حتى تحقيق التغيير المطلوب intaas kuma ekaysanin ayman ee wuxuu marar badan ku celceliyey una mahadceliyey murtad mursi isagoo u duceeyey markii xilka laga tuuray أما رسالتي للدكتور محمد مرسي فأقول له بداية أسأل الله أن يفرج كربك fariin baan u dirayaa doctor maxamed mursi waxaan leeyahay marka hore waxaan allah weydiisanayaa inuu kurbada kaa faydo qalbigana uu kuu hanuuniyo kuuna hagaajiyo diintaada iyo adduunyadaadaba waxaa kaloo allah weydiisanayaa inuu laabtaada sugo qalbigaagana uu ka buuxiyo yaqiin iimaan iyo sugnaansho intaba ilaa diintiisa aad uga nusrayso adigoon cidno kaga heebaysan wax aan ka wajl musaawimin munaawir sidoo kale markuu u baktiyey murtad mursi ayay alqaacido bayaan tacsiya ka soo saartay taas oo meesha ka saartay warar badan oo sheegayey inay been abuur tahay in hoggaanka alqaacido uu muslim ka aaminsan yahay mursi si kastaba ha ahaatee dowladda islaamiga ayuu allah ku badbaadiyey jihaadkii dunida dacladeeda ka socday casrigan kadib inxiraafka alqaacida waxayna gaashaanka u duruurtay iskudayadii gurcanaa ee hoggaanka alqaacida ay ku doonayeen inay ku qaloociyaan manhajka saafiga ee alqaacida ay lahayd malaayiin muslimiin ahna uu allah quluubtooda u geliyey jacayl iyo uhiilin وكان الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني وكلمديس أهد ما كان هذا منهجنا ولن يكون كعدي أرنكاس لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب hoggaanka alqaacida wuxuu ka leexday waddadii toosneed hadalkan waxaan leenahay innagoo aad ugu murgoonaynaa quluubteennuna ay gelgelinayso waxaan leenahay innagoo aad ugu xun oo imisaanu ka labalabeynay inaysan hadalkan dhihin laakiin waxaan ilaahay balan kula gallay inaan xaqa sheegistiisna cidna ugu heebaysanin alqaacido maanta ma ahan saldhigga jihaadka caalamka alqaacido ma ahan kuwa safka kula jira murtadiinta saxwaadka iyo cilmaaniyiinta kuwaasoo shalay kasoo horjeeda alqaacida laakiin maanta ku raali noqday mujaahidiintana ku laynaya fatwooyinkeeda khilaafka u dhexeeya dowladda islaamiga ee alqaacido ma ahan mid salka ku haya qof la dilay iyo arrimo beeca ku saabsan laakiin arrinku intaa wuu ka weyn yahay oo waa diin la qaloociyey iyo manhaj togtii toosneed ka leexday waa manhaja caddaynta tawxiidka iyo ku kufrinta daaquudka iyo kuwa raacsan iyo kabirnoqoshadooda iyo la dagaalankooda ku badashay manhaj nabadgelyo iyo daba orodka aqlabiyadda manhaj ka xishoonaya ku dhawaaqista kelmadda jihaadka iyo caddaynta tawxiidka kuna bedelanaya ereyo kale sida kacdoonka shacbiyadda jamaahiriyadda halganka muqaawamada manhaj sidoo kale odhanaya rawaafidada mushrikiinta najaasta ah xukunkooda waa laysku khilaafay waxaynu u baahan yihiin dacwo in la laayana waa qalad alqaacido waxay noqotay mid dabaruclaysa aqlabiyadda kuna tilmaanta ummadda iyadoo raaligelintooda ugu tanaasulaya diinta waxayna gaadhay inay daaquudkii ikhwaanka ahaa murtad mursi ee la dagaalamay mujaahidiinta sharciga allah waxaan ahayna xukumayay loo duceeyo loona dhimriyo laguna safeeyo inuu yahay ummadda rajadeeda iyo geesi geesiyadeeda ka mid a ah. kiristaankii dagaalka kula jiray muslimiinta iyo kuwa asnaamta iyo dabka caabudo sida hinduuska iyo singasingahana laga dhigay bahwadaagta ee waddanka ay waajib noqonayso in si nabadgelyo iyo deganaansho ah lagula noolaado شركاء الوطن يجب العيش معهم فيه بسلام واستقرار ودعة القاعدة دي يمن وزدارك وحوق الصاري عدين تقال لماذا يكون عين أي وحا كو يميد إسبدالور دنك منهجك كدب كعدونا دي دالك يمن كدعي بلا وغلبات كوني كوي وحانا كميداه إن لغوهز دقال معيدا كدولة دريد دالك يمن iyo kooxaha taabacsan oo lagu magacaabo liijaanu shacbiya iyadoo labada ogsoon yahay sida alqaacidada yemen ay u beegsan jirtay askarta murtadiinta ah ee dalka yemen sannadihii lasoo dhaafay sidoo kale isbedelada muuqda ee ku yimid ururka ayaa waxaa ka mid ah inay joojiyeen beegsashada xuutiyiinta rawaafidada lagu beegsado saldhigadooda sida magaalada sanca oo ay ka dhigteen caasimadda ayna ku yeelaan saldhigadooda iyo goobaha ay ku cibaadaystaan waxaana la xasuustaa in alqaacidada yemen ee camaliyaad istishhaadi ah ka fulin jirtay goobaha ay ciidanka ridada ay ah isugu yimaadaan magaalada sanca xilliguu madaxweyne ka ahaa murtadkii halaagsameeya cali cabdali saalax taa beddelkeedna ururku wuxuu shaqo ka dhigtay waayihii dambe dhaleecinta iyo wax ka sheegidda howlgallada barkeysan ee mujaahidiinta dowladda islaamiga ay ka geysanayaan macaabidda mushrikiinta xuutiyiinta ah sidoo kale inxiraafka ururka ayaa bannaanka u soo baxay kadib markii ay xoogaga taabacsan alqaacida la wareegeen magaalo xeebeedka mukalla oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka xadarmuud ee dalkaasi yemen haddaba filimka ayaa soo bandhigay xaqaa'iq ka dahsoonaa dadka intiisa badan taas oo biikama dhibcaan ka dhigaysa in ururka uusan xaqiijinin ku dhaqanka sharciga allah muddada uu ka telinayay magaaladaasi iyagoo raaligelinta dadka kaga cadhaysiiyey allah subxaanahu wa tacaala waxay xukunka magaalada ku wareejiyeen golaha deegaanka xadarmuud kaasoo taabacsanaa murtadiinta ali ayna madax ka ahaayeen hogaamiyaal isugu jira shuuciyiin calmaaniyiin murja iyo sidoo kale saraakiil ka mid ah xukuumadda dalka yemen oo uu hogaamiye murtad cabdirabi mansuur waxaa sidoo kale uusan wax isbedela ah ku imaanin astaamihii waaweynaa ee ay lahaayeen murtadiinta sida calanka xisbiga hantiwadaaga koonfureed iyo kan dowladda riddada yemen oo meel walba ka babanaya derbiyada dhismayaasha qaarna ku xardhana sidoo kale waxaa sii faafay xilligaas dumarka qaqaawan iyo isdhexgalka ragga iyo dumarka meelaha bulshada ay isugu yimaadaan sida suuqyada xeebaha iyo wixii la mid ah abu cabdulaahi daalici allah ka aqbalay shahaadadiis oo xilligaas ka mid ahaa ciidankii alqaacida ee gudaha u galay magaalada laakiin markii dambe iskaga tegay ururka kuna biiray dowladda islaamiga ayaa ka waramaya sida dadka intiisa badan ee rajada ugu qabeen in ururka uu magaaladaasi sharciga allah ku dabaqi doono wanaagga ay fari doonaan xumaha oo idinla ay reebi doonaan laakiin nasiib darro ma aysan dhicin wuxuuna abu cabdulaahi sabab ugu dhigay in ururka uu ka baqayay dadka inay ku kacaan haddii la dhaqangeliyo sharciga allah isagoo tusaale u soo qaatay dhacdooyin dhowr ah oo arrinkaa tusinaya dhacdooyinkaas ayaa waxaa ka mid ahaa in gacanta lagu soo dhigay laba ruux oo samaynaya liwaad deegaanka qayl bawaasiir ee dhaca waqooyi bari magaalada mukalla isagoo warka sii wata ayuu abu cabdulaahi sheegay inay ka dalbadeen sarkaalkii deegaanka u qaabilsanaa ururka oo lagu magacaabi jiray alcam saalix in xadka lagu fuliyo labadaasi ruux laakiin sarkaalka ayaa arrinkaasi ka gaabsaday isagoo qiil ka dhigay in ururka uusan lahayn awood uu ku fuliyo xuduudda allah ayna ka baqayaan kacdoonka dadka haddii ay dabaqaan sharciga allah dhanka kale abuu cabdulaahi wuxuu sheegay in ciidanka ururka ee uu xilligaasi ka mid ahaa ay marar badan la kulmayeen ihaano iyo duleen isagoo intaa ku daray in saraakiishoodu ay ku amri jireen inaysan xarumaha dibadda uga bixin iyagoo ay ka muuqato astaamaha mujaahidiintu ay caanka ku yihiin sida khamiis bakistaani sidoo kalena ay mamnuuc ka ahayd inay hubkooda la dhex maraan magaalada arrimahaasoo idinma ahayn mid ururka looga been abuuranayo isdaarka dhexdiisa waxaa lasoo bandhigay amiirkii hore qaacidada yemen naasir al waxeyshi oo si cad u sheegay in xilligan aan la dhaqangelin karin sharciga allah isagoo ku celiyeyay inaysan awooddaas lahayn waxaan leenahay innaga tamkiin dhamaystiran ma hayno xadarmuud waxaa ku badan qabuuraha dhisan ee lagu cibaadaysto waxayna dadku goobahaas ku hayaan bidcooyin shirki aad u badan waxaa ka mid ah ruux dhintay oo la gargaar darbo ama la baryo arrinkaas waa shirki qubuuraha oo lagu dawaafo ama hareerahooda lagu ducaysto ama la barakaysto markaa waxaa waajib inoogu noqonayo inaan ku dadaalno inaan waraaqo wacyigelin ah soo daabacno derbiyadana ku dhejino sidoo kale aan adeegsano qaab walba oo dacwi ah lama diidano inay waajib tahay burburinta qubuurahaas laakiin tamkiinku maahan sida adiga aad doonayso magaalada ayaan qabsaday awood baan leeyahay ma ahan ee waxaa taas ka horayso oo qasab ah in dadka shacabka xuquuqdooda la siiyo sharciga lama dabaqayo iyadoo dadku ay gaajo iyo oon u dhimanayaan cadowgan uu weerar ku hayo يعني الناس طالبك بحقوق يموتون من الجوع من العطش من ال- العدو يهجم عليهم كذا وانت arrinta la yaab kale ee tusinaya inxiraafka ururka ayaa ah in hogaamiyahan uu sharciga allah ka dhigay mid ay mujaahidiintu leeyihiin واجب على الله جلدكم ونفذ فيكم ايش؟ waan idiin karbaashaya waxaan idinku fulinayaa xadkayga waxbana igama gelin dadka xuquuqdoodaintaas oo idil wuxuu ururka u sameeyey ilaalinta taageerada shacabka ha yeeshee waxba uma aysan tarin oo muddo kooban kadib waa laga soo eriyey magaalada taa cagsigeeda dowladda islaamiga ah ayaana cidna uga heebaysan oogidda sharciga allah si dhammaystiran calimnaa salafan saalixan shibran bixujati xaadinatin aw ilxifaadi cala almabaani haddaan ogaan lahayn in salafkeenii wanaagsanaa ay taaka ka mida dhulka ku wareejiyeen kufaarta iyadoo laga qiildhiganayo ilaalinta taageerada shacabka ama burbur ku yimaada dhismayaasha ama joojinta daadinta dhiigga amaba maslaxo kastoo kale oo lagu andacoodo waxaan samayn lahayn sidii ay samaysay qaacidada uu hogaamiyo doqonka ummadan laakiin arrintu waa qur'aan casiiz ah iyo sunno la daahiriyey iyo manhaj toosan sidoo kale waa diin shirkiga ka maran taasoo aan aqbalaynin tanaasul iyo inxiraaf waan dagaalami doonnaa ilaa aan ka dhimanno haba baaba'aan beeraha hana burburaan guryaha waan laba mid un inaan noolaanno annagoo diinteenna ku dhegan oo awood leh ama aan dhimanno annagoo sharaf leh naxyaa bicizati diinina saadatan kuramaa aw namuutu calayhi shurafaa a-sheekh abuu yuusuf almuhaajir oo ka mid ah culimmada dowladda islaamiga ah oo isdaarka ka soo muuqday ayaa kala dhigdhigay xukunka sharciga ah ee uu qaadanayo ururka isagoo la barbardhigay murtadiinta daalibaan oo gaalnimada ugu horreeyey kuwaas oo goobaha ay ka taliyaan ku xukuma xeerarka qabiilada ama wax loogu yeero xeerbeegtida riddada ay ku dhacday qaacidada yemen ayuu sheekha qodobeeyey isagoo sheegay adilada ay u cugsadeen xukunkaas waa marka koowaade wuxuu sheekha tilmaamay in qaacidada yemen ee dhulku allah makaniyey ku wareejiyeen murtadiinta golaha deegaanka xadarmuud كواس وأحكام تداقوت كأي قوانين تلدجيو كحكومي مقالة مكلا أرين كاس أيو شيخ وعديين يتهاي قال لما إساقو صود دليشدي آيداها ساقالي كونتنات إي لحدنات إي سورة النساء لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير آه، وحيري تنوى ديدمو الله أديدي كو إيمانك الشيغان لنك كالانا ربي إني أحكم تغان كتابك الله وحان أهين يسنة النبي صلى الله عليه وسلم آيات نوحي الدليل دليل عد إيهين إن عدو والبو أن أحكم تغان كتابك يسنة وسن أهين مؤمن رميسا الله إيمان انت قيامه على من تحاكم إليه بأنه كافر tan labaad ayuu sheekha sheegay inay tahay xulufeysiga ciidanka yeman ee murtadiinta ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta dowladda islaamiga ee ku sugan deegaanka khiifa wuxuuna gaalimada arrinkaas u deliishaday aayadda kow iyo kontonaad ee suuratulmaa'ida iyo sidoo kale aayadda lixdan iyo toddobaad ee suuratu nisaa halkan wuxuu isdaarka isdultaa ku samaynayaa isku dhafnaanta murtadiinta waxaana lasoo bandhigayaa muuqaalo lasoo duubay oo muujinaya ciidanka irdada dalka yemen iyo maleeshiyaadka ururka alqaacida oo isku dhex jira intaa kadib waxaa filimka dib ugu soo muuqanaya walaalka abuu cabdulaahi addaalici allaha ka aqbalay shahaadadiisa oo ka sheekeynaya sida maleeshiyaadka qaacidada yemen ay goobaha qaar ugu dhex milan yihiin ciidanka irdada dalkaasi haddaba aan idin kala dhexbaxo walaalka ama ma fi maarib bacda ma wasalnaa ilaa maarib qacadnaa fi mawa abu jahm waxaan soo gaarnay ma'rib waxaana la geeyey xarun mas-uul uu ka ahaa nin lagu magacaabo abujahm kadib waxaa yimid sarkaalka alqaacido u qaabilsan ma'rib oo lagu magacaabo abufawaas alma'ribi wuxuuna abujahm u sheegay inuu u baahan yahay afar dhallinyaro ah si uu ugu kaxeeyo jabhadda surwaax oo ah furin ay leeyihiin ciidamada ridada dalka yeman abujahm ayaan ka dalbaday inuu igu daro dadka baxaya ee ribaadka aadaya anigoo u malaynaya in furintaasi uu leeyahay ururka markii aan dhaqaaqnay durbo waxaan soo gaarnay bar kontarool oo ciidamada ridada dalka yeman ay leeyihiin askartii ayaana istaajiyey durbo waxay arkeen inuu ciidanka wato abufawaas kadibna waxay ku salaameen salaanta askarta ay ku salaamaan saraakiishooda intaa kadib waa sii gudubnay annagoo sii dhex marnay jagboontiyo dhowr ah oo ciidankaasi ay lahaayeen ilaa aan gaarnay ugu dambeyntii xarun talis u ah ciidanka abuu fawaas ayaa wuxuu gaariga istaajiyey xarunta batroolka ee ciidanka ridada ay ka qaataan shidaalka kadib wuxuu askarigii meesha joogay ka dalbaday saamigii maalinlaha ahaa ee uu batroolka ku lahaa laakiin askarigii ayaa ku yidhi waa inuu isoo wacaa sarkaalka ugu sarreeya meesha ee mas-uulka ka ah bixinta saamiyada shidaalka ciidamada ay qaadanayaan durbadiiba abuu fawaas waxa uu wacay sarkaalkii sidaas ayuuna ku helay shidaalkii uu doonayey intaa kadib waxaan tagnay furintii aynu ku socnay abuubakar atticizi oo ka mid ahaa saraakiishii halkaa aan kula kulmay baan waxaan weydiiyey halka ay ribaadka kaga jiraan ciidanka ururka wuxuu iigu jawaabay annagu halkan furin gaar ah kuma lihin laakiin waxaan u joognaa inaan ku kaalmayno ciidanka dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta waxaan dagaalka galnaa xilliyada ay inoo soo baahdaan muddo kooban kadib waxaan ku laabanay halkii aan markii hore ka soo baxnay intaan safarka ku sii jirnay ayuu wuxuu abuufawaas inoo sheegay in goor dhow ciidanka dalka yemen ee loo yaqaano sharciyadda ay weerar qaadi doonaan weerarkaana ay xubno ka mida ah alqaacidada yemen qayb ka yihiin alxamdulilaah markii aan arkay waxaas oo dhan waxaan ku adkaystay inaan doonayo jabhadda kayfa maalmo kadib waxaan u soo wareegay halka loo yaqaano yakla gaar ahaan guriga mid ka mida ah ansaarta alqaacido oo lagu magacaabo abukasaab ahna sarkaal ka mida ah waxa loo yaqaano sharciyadda ee ciidanka ridada dalka yemen muddo ayaan halkaas joogay kadib waxaan toos u soo abbaaray Ah, saldhigyada ciidamada khilaafada ay ku leeyihiin deegaanka kayfa anigoo go-aansaday inaan ku biiro ciidanka dowladda islaamiga ah alxamdulilaah maalmo kadib waxaan toos usoo abbaaray saldhigyada ciidamada khilaafada ay ku leeyihiin deegaanka kayfa anigoo go-aansaday inaan ku biiro ciidamada dowladda islaamiga ah ilaahay mahadiis maanta waxaan ahay askari ka mid ah askarta dowladda islaamiga ah ee u halgamaya sidii kelimada allah ay u kor noqon lahayd sharcigana loogu dabaqi lahaa dhulka oo idin جندي من جنود الدولة الإسلامية نقاتل في سبيل الله لإعلى كلمة الله عز وجل وتحكيم شرع الله في الأرض فلله الحمد والمنة على توفيقه وامتنانه arrinka saddexaad ee gaalnimada loogu xukumay ururka alqaacida ayuu sheekh abuu yuusuf almuhaajir ku sheegay baycad uu ururka weli kula jiro murtadiinta daalibaan ee ka tanaasulay dhammaan mabaadida diinta waxaa qaybaha dhexe ee filimka loogu hadlay baycada safiiha umma ayman addawaahiri uu la galay kooxda daalibaan taas oo marba markii ka sii dambaysa ku sii fogaanaysa riddadii gaalnimada ay ku dhaceen kadib kooxda daalibaan ayaa iyana sidoo kale isdaarka loogu hadlay qayb yar oo ka mid ah gaalnimadeeda waxaana ka mid ah in kooxdu ay marar badan ku baaqday inay adkeynayaan xiriirada gacaltooye ay la leeyihiin dawaaqiidda caalamka sidoo kale waxay marar badan ku celceliyeen inay ixtiraamayaan una hoggaansan yihiin heshiisyada iyo balamaha u degsan ummadaha gaalada ama wax loogu yeero qaramada midoobay kuwaas oo ka raalli noqday una oggolaaday inay safaarado furtaan si ay u sii wadaan tanaasulaadka iyo kasiibashada diinta ay ka siibanayaan kooxda ayaa inta badan bayaanaadkeeda iyo shirarka jaraa'id ee siyaasiyiinteedu ay qabanayaan waxay u nedejiyaan gaalada caalamka waxayna ku celceliyaan inaysan khatar ku ahayn dhanka kalena aysan ogolaan doonin wax walba oo khatar ku noqon kara gaaladaas arrinkaas oo sababay in kooxdu ay noqoto aalad cadowga islaamka ay u adeegsadaan la dagaalanka muwaxidiinta kuwaas oo sharciga الله كود بقي دولك توحيد كان حقيجي كان بري نقضي أو ككفري لنا دقال ميد دواقيد عالمك waxaana heshiiskii ugu dambeeyey ee kooxdu la gashay dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku ballan qaaday inay ka dabargoyn doonaan mujaahidiinta dalkaas afghanistan taa badalkeedna waxay mushrikiinta rawaafidada iyo suufiyada ah u oggolaaday inay si xora ah u joogteeyaan shirkiyaadkooda waxaa intaa sii dheer inay ciidamo ka qortaan dhanka kalena xiriir laba geysood ah la yeeshaan raafidada iiraan kuwaasoo ay ugu yeereen xukuumad islaami ah isdaarka ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya muqaabaraadka dalka bakistan iyo kooxda taalibaan kadib markii amiirkoodii hore ee halaagsamay akhtar Mansuur tacsi u diray mukhaabaraadka dalka bakistaan markii uu bakhtiyey jenaraal cabdixamiid quul oo ahaa sarkaalkii mukhaabaraadka dalkaas ay u xil saareen maamulidda kooxihii islaamiyiinta ahaa ee gacansaarka la lahaa akhtar ayaa geerida jenaraalka kadib diray fariintan geerida mulla cumar waxaan ku weynay labada garbood midkood laakiin geerida jenaraal cabdixamiid quul waxaan aaminsanahay in garabkii kale aan weynay musiibada dhimashada jenaraalkan kama yara musiibada geerida mulla cumar akhtar ayaa isagoo hadalka sii wata wuxuu yidhi kadib geerida mulla cumar jenaraal cabdixamiid quul wuxuu door weyn ku lahaa midaynta kooxda daalibaan kooxda alqaacida ayaa martay isla waddadii umuradooda daalibaan ay mareen taas oo ah la dagaalanka muwaxidiinta waxayna marar badan soo saareen bayaanaad ay ku banaysanayaan dhiigga mujaahidiinta taa badalkeedna waxay xulufo la noqdeen cilmaaniyiinta murtadiinta ah waxaana isdaarka lagu soo bandhigayaa tiro mujaahidiin ah oo alqaacido dhagar ku dishay qaybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu radiyey ishaacaadka iyo been abuurada raqiiska ee laga faafiyey mujaahidiinta الشيخ أبو يوسف المهاجر يا وحيري قد أشاع من لا خلاق لهم عنا الإشاعات ليصدوا الناس عن واجب الجهاد في سبيل kuwa aan diinta lahayn waxay naga faafiyeen ishaacaad si ay dadku uga celiyaan waajibaadka jihaadka allah dartiisa loo jihaado waxayna nagu tuumeen inaan khawaarij nahay dadka muslimiinta ahna gaalaysiiya dhiigoodana banaysta annaguna wallaahi arrinkaas beri ayaan ka nahay waxaana caddayn kugu filan kelimaadka hoggaankeena iyo dowraadka aan bixino dadkaan gaalaysiino waa kuwa ilaahay sharcigiisa lagu gaalaysiiye oo keliya mana nihin kuwa dadka ku gaalaysiiya dembiyada kabaa'irta ah sidoo kale waxay nagu tuumeen inaan ihaniinsano ama aan duulaysano qabaa'ilka taasna waa been abuur uu ogaanayo qof walba oo yimaada deegaanada aan joogno lana fariisto ciidankeena qabaa'ilka muslimiinta waxay ku dhex nool yihiin ciidanka khilaafada ee ku sugan deegaanka kayfa waxayna murugta iyo farxadda la qaybsadaan wiilashooda mujaahidiinta ah waxayna qayb weyn ka qaataan iska caabinta xuutiyiinta mushrikiinta أحزانهم وجمعهم وجماعاتهم وأعيادهم ويردون معنا صيال الحوثة المشركين هذا الكشيخ كذب أي وحى صوم وقنية حفلة أروس أي جوب جو مجاهدين تا إيغو فرحة لقيب سنية أروس كميت كميدان سارتا شمس الهدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دمعة المحراب يا ugu dambayntii filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah xubno horey ugu tirsanaa ururka alqaacida baaq toobadkeen ahna u diray maleeshiyaadka qaacidada yemen walaal lagu magacaabo abulwalaa almuhaajir ayaa wuxuu fariin dabacsan u dirayaa kuwa uu caqliga ku haray ee weli ku jira ururkan ridoobay sidoo kale walaalka abulbaraa alxumaydi allah ka aqbalay shahaadadiisa ayaa fariin qiimo badan u diray xubnihii ay saaxiibada ahaayeen xilligii uu ka mid ahaa ururka ridoobay ee alqaacida wuxuuna ugu baaqay inay toobadkeenaan sida ugu dhaqsaha badanna ay u soo haleelaan khilaafada islaamka sidoo kale walaalka ayaa meesha ka saaray shubahaadka ay faafinayaan wadaadada taabaxsan ururka ee ah in khilaafka u dhexeeya ururkii dowladda islaamiga uu yahay mid salka ku haya bayco wuxuuna caddeeyey in khilaafka labada dhinac u dhexeeya uu yahay mid u dhexeeya xaq iyo baadil sidoo kale walaalka ayaa tilmaamay in sababaha culimmadii hore ay jihaadka u gaalaysiiyeen dowladaha dawaaqiidda iyo ciidamadooda ay ahayd sharciga allah oo ay dabaqi waayeen iyo inay ka wareedhigteen gaalada iyo mushrikiinta waana midda maanta ururka alqaacida ay ku dhaceen isagoo intaa ku daray inaysan waxba u taraynin sheegashooyinka beenta ah lana eegayo xaqaa'iqda dhabta ah dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka tan iyo intaynu dib dambe ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطرا بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية